أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أما bعd casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda laba boqol lixdan iyo saddex suuratulbaqara ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi qowlun hadal hadalka oo macruufun la yaqaano oo sharcigiina lagu yaqaano curfigana ku wanaagsan oo lagu garanayo iyo wamakfiratun asturid dhaafid ayaa khayrun khayr badan min sadaqatin ka khayr badan sadaqo sadaqada oo yatbacuhaa ou raacayo adan dhib uu raacayo wallaahu alla haniyun alla deeqtoon waayo oo addoommadiisa ka maarmo xaliimun dulqaad badan oo aan cuquubada kusoo dedejinaynin yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tubdiluu ha burinina sadaqaatikum sadaqaadkiinna bilmanni gallad sheegad ha ku burinina waaladaa ha ku burinina dhib laa tubdiluu ha burinina sadaqaatikum ujuura sadaqaatikum sadaqadiina ajaryaalkeeda bilmanni gallad sheegad ha ku burburinina wal-adaa dhib ha ku burinina aada dhibtaan qofka wax idin weydiisanayo kaladii yunfiqu ibdaalan burburin ka ibdaali ladii kii burburintiisa oo kale yunfiqu bixinayay maalahu maalkiisa ri'aa'a annaasi dadka istutuskooda darteed u bixinayay walaa yu'minu aan rumaynaynin billaahi alle iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe aan rumaynaynin famahaluhu kaa muraa'iga ahee istutusa iyo tusaalihiisu ka mahali safwaanin dhagax sisib ah oo kale ayuu la tooyahay dhagaxa oo istaqara calayhi dushiisa uu ku sugnaaday turaabun ciid ay ku sugnaatay korkiisa fa asaaba uu asiibay hu dhagixii waabilun roob mahiigaan ah uu asiibay fa taraka uu ka yeelay hu dhagixii roobkii dhagaxii uu ka yeelay saldan mid qallalan oo gawaan ah uu ka yeelay laa yaqdiruuna ma karayaan oo ma awoodayaan calaa shayin calaa hawaabi shayin shay abaalmarintii ma awoodayaan oo ma karayaan kaa oo mimaa kasabuu waxay shaqaysteen ka mid ah wallaahu alla laa yahdii ma hanuuninayo alqowma qolo alla ma hanuuninayo alkaafiriina gaala ah markii allah subxaanahu watacaala uu ka soo hadlay sadaqada jidka alla lagu bixiyo jihaadka lagu bixiyo masaalixda dadka ee kusoo noqonayso ee ilaahay dartiina loola jeedo sida uu rabbi u laablaabayo oo gallad sheegad iyo aynan marnaba la soconin iyo iyo dhib dhibtan uunan la soconin ajrigeedu maadaama uu badan yahay ayaa aayadahan waxaa looga warramayaa aayadda horena waxay ka warramaysaa sadaqo uu dhib iyo gallad sheegad la socdo hadal wanaagsana ka fiican oo qofkii marka la yidhaahdo ama loo duceeyo ama yacni hadal wanaagsan lagula hadlo ee waxa kaaga imaanaya xaggiisana aada u sabarto oo aada iska asturto ood ka asturto waxa xaggiisa kaaga imaanaya od iska asturto ood iskaga cafisid hadalkaa wanaagsan baa sadaqadan uu la xiriiro istutus iyo dhibtan iyo gallad sheegad ay la xidhiirto ka wanaagsan aayadda kalena waxay waxaa laga tusaale laga bixinayaa qofka sadaqadiisa la xidhiiriyo gallad sheegasho iyo dhib sida hawaabka ajar yacnii sadaqadiisa ajarkeeda sida uu u baaba-ayo ayaa tusaale laga bixinayaa dhagax sisib ah oo ciid intay kor ka saarantay roob xoog badan oo mahigaana uu ku yimid sida caradaasi roobkaa uu meesha uga qaadayo dhagaxana uu uga tegaayo dhagax bilaa caro ahoo si sib ah uu uga tegaayo sidaas si la-eg ayaa qofkaana waxba sadaqadiisii ajarkeedii baaba isagoo ka qaawan uu qiyaamaha u imaanayaa mithaal aada u cajiib badan waay qaala tacaala allah wuxuu yidhi qowlun hadal hadalka oo macruufun wana la yaqaano oo sharcigii iyo curfigii lagu yaqaano iyo wa makfiratun dhaafitaan maxaa la dhaafayaa qofka adiga wax ku weydiisanayo mararka qaar dhibaa kaaga imaanayo haddii aadan wax u haynin ama haddaad wax yar siiso waxaa laga yaabaa hadal adag oo qallafsan inuu kugu yidhaahdo marka in layska asturoo la dhaafo ayaa khayrun ka khayr badan min sadaqatin ka khayr badan sadaqo ka khayr badan sadaqada oo yatbacuhaa ou raacayo adan dhib uu raacayo dhib ou la socdo wallaahu alla haniyun alla addoommadiisa ka deeqtoon waa xaliimun oo dulqaad badan marka tafsiirka ma'huurka waxaa lagu soo guuriyey ibnu abi xaatim wuxuu wariyey bisanadihi can camr bni dinaar taabicigaas qaala wuxuu yidhi balaqanaa ana nabiya sal ll ly waxaana soo gaartay nebiga qaala inuu yidhi maa min sadaqatin sadaqa ma jirto axaba ila allahi ilaahay agtiisa looga jacayl badan yahay min sadaqatin sadaqo min qowlin hadal la sadaqaysto alam tasmac qowlahu tacaala miyaadan maqlin qowl macruufu wamakfira marka xadiidka mursalka aayadda unbau macnaheedu ku yimid durulmanhuurka yani waxaan ujeedaa ibnu maaja fii sunanihi xadiid inqiaac ku jira isagana wuxuu ku wariyey min xadiidi abi hurayra rasuulka sala l l inuu yidhi afdalu sadaqati sadaqa midda ugu fiican an yatacallama almar-u qofka muslimkaa inuu barto cilman cilmi uma yucallimahu akhaahu lmuslim dabadeedna uu baro walaalkiis muslimka ah bayhaqi asaga shucabulimaan isna wuxuu ku wariyey aayaddan macnaheeda xadiid la macno ah oo maa ahda almar-u lmuslimu liakhiihi qofka muslimkaa walaalkii uma hadiyeynin hadiyatan hadiyad afdala min kalimati xikmatin hadiyad ka fadli badan oo ka khayr badan hadal xikmad leh yasiiduhu llaahu biha hudan ilaahay uu ugu siyaadinayo qofkaas loo sheegay warkaas xikmada le hanuun ow yaruddahu aw yarudduhu caradan ama xumaan oo uga celinayo kelmaddaa loo sheegay darteed yacnii sadaqada midda ugu fiicanba waa midda dadka wax la baro aqoon la baro oo weliba wax aakhiraya adduun anfacaya la baro diinta la baro taasaa sadaqo ugu fiican waa qowl marka yani hadal baa wax laysku baraa dabcan sida badan marka hadalkaas baaba ka aada u khayr badan ayb ibnulmundir isaga wuxuu wariyey tafsiirkiisa can idaxaaq sida durulmanhuurka suyuudi uu ka wariyey raddun jamiilun celin qurux badan haddaadan qofka wax siinaynin war fiican inaa ugu celisid yaquulu wuxuu dhahayaa yarxamuka allah allah kuu naxariisto yarsuquka allah allah ku arsuqo walaa yantahiruhu ma canaananaayo ma hora ma hororaayo walaa yuqlidu lahu lqowl hadalkana ku adkayn maayo hadalka markaan marka lagu adkaynaynin waa marka dabcan dhib kale iyo adiyo kale uusan wadin oo warkiisa uu ku kooban yahay waxisay bes laakiin haddii uu maalan keyrkiis ou dhibaayo war dhibka jooji in la dhaha qalad ma aha kuwa masaajidda ka qayliyo kaloo ka tuugsado oo dadkiio qaar masbuuqiin oo salaadii u taagan oo rakacaadkii dambe ku jiro qof iska wardinayo o adkaarsanayo waxa dhanba aan xishoonayninee maanta dhan qaylinayo hal mar aan hadlaynin kaasoo kale war iska fariiso haddii la yidhaahdo ama hadalka lagu adkeeyay leanna masaajidda looma dhisin in lagu qayliyo lagu cabaado looma dhisin kuwaasoo kale marka in la edbiyo oo laga celiyo ficilkaas iyadu ma ku jirta baabkan aan ka hadlayno waa nin adiga kugu dhegano warniyahow wax sii haddaad haysana sii haddii aadan haynina warniyaho allah ku siiyo allah kuu naxariisto sidaa in la yidhaahdo wallaahu alla haniyun alla addoommadiisa ka yacni alla alla addoommadiisa ka maarmo waay ay duu qanaa-in deeqtoonaana usugnaatay ayuu u saaxiib yahay xaliimun weeyaan mid dulqaad badan ilaahay subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tubdiluu ha burinina sadaqaatikum ujuura sadaqaatikum sadaqaadka aada bixinaysaan ajaryaalkooda ha ku baabi'inina bilmanni gallad sheegasho manni waxaa weeyaan war inaad ka daba tuurto o aad tiraa war berigii dhibkaas ku haystay soo anigii wax kuu qabtay oo hadda ka hor wax ku siiyey oo saanaan ku yeelay inaad sheeg sheegto qofkii waxa aada u samaysay gallad sheegadka sadaqada la geliyaana xaaraan weyn waayo kabaa nebigu uu ku daray sal ll ly slam oo dadka ilaahay uunan fiirinaynin oo uunan dahiraynin oo yacni waxaa ka mid a almusbilu wاlmanaanu wاlmunfiqu ama wاlmunafiqu silcatahu bilxalifi اlkaadib manaan ayaa ku jira midka gallad sheegadka badan ee ilaahay ma feerinayo qiyaamaha ilna yacni naxariis ilaahay ma ku feerinayo marka nin alla inuu alla inuunan fiirinin shayga keenay ee dembigaaga inuunan dahirin waxa keenayo waxay tahay dembi weyn oo kabiira ah marka almanaan wuxuu ka mid yahay qofka ku sifoobo dadka kabaa'irta ku dhex jiro marka qofka waa inuu uga too yacni haddii uu ku dhacayna uu ka toobad keeno haddii kalena markaa yacni inuu iska dhaafana nacam wixii mustaqbal ah markaas nacam laa tubdiluu ha burinina sadaqaatikum ujuura sadaqaatikum sadaqaadkiina ajaryaalkeeda bilmani ha ku burburinina gallad sheegasho iyo wal adaa dhib qofkii inaad hadal qallafsan iyo cay iyo ka daba tuurta ha ku burinina kaladii kaafkaas marka waa mawsuufa loo soo qadarayaa ay ibdaalan ka ibdaali ladii burin ha ku burinina ka ibdaali ladii kii burburintiisa oo kale yunfiqu bixinaayay maalahu maalkiisa riaa annaasi istutus dartiis u bixinaya waa masder ri'aa'a waxaa bannaan markaas yacnii in mafcuulu liajlihi laga dhigo ama ri a annaasi in la yihaha ay muraaan muraa-in xaal uu yahay mid istutusaayo dadka ayb kan marka la tilmaamayaa gaal miyaa mase waa muslim wuxuu leeyahay alimaamu طabari isaga wuxuu doortay abu jacfar munaafiq aan ba ilaahay iyo aakhiro aaminsanayn waay afkana wuxuu ka muujinaa nin wanaagsan oo muslinoo iska dhigaa qalbigana islaamnimo kuma haayo wuxuu ku kacayaa marka waxa uu wax u baxsanayo dhan waa istutus iyo ismaqashiin aakhirana maba rumaysno qariinana marka waxaa u ah walaa yu'minu billahi walyawmi alaakhirida walyawmi alaakhirida dambe mar haddii alle aakhira ma rumaysna la yidhi waaba gaal marka kan laga hadlaya marka tafsiir sidaasuu leeyahay tafsiirka kale isaga wuxuu leeyahay kaladii yunfiqu maalahu ri-aa annaasi buu isaga dhan yahay oo marka waana qofka isagoo muslima waa dhici kartaa sadaqadiisa inuu dad isku tustuso ama uu ismaqmaqashiiyo dad midkaasi marka camalka see uga buraa qaar baa marka meeshaa ishkaal ka muujiyo waxay yidhaahdaan haddii la yidhaha camalkiisi waa buray oo aayaddan sida ay tilmaamayso ee waxaa ka dhalanaya ay leeyihiin marka camalkooda kufri baa buriye iyo gaalnimo ninkaana gaalnimo kuma dhicina waa sidee waxaa la leeyahay marka xubuudka iyo camalka inuu burburo waa juz-i iyo kulli kulliga gaalnimada bisoo ku burburaa acmaal aada hore u samaysatay haddii qofku uu gaal noqdo ee diintiiba uu ka baxo gaalnimadaasna ku dhinto wixii hore waa ka burayaan kulligood suurat lbaq yacni suuradda lafteeda suuraddaanaan kusoo marnayba ayib waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafirun fa ulaa'ika xabitat acmaaluhum xubuud jus i baa jira isagana jus iga waxay tahay camalkaas bisaa buraayo acmaashii kale ma ka baaba-ayaan mar haddii qofka uu sadaqa la imaado isagoo ilaahay isagoo marka istutusaayo dadka sadaqadaa istutusku la xiriirsaday waa ka baaba'san tahay wax uu ka faa'iidayo uu ka helaayo ma laha sadaqadii uu bixiyey uu ilaahay dartii u bixiyey kalena meelay u taallaa ayb marka ma isburinayaan labadan midda camalku uu riyaaga kala xiriirsado waa baab camalkaasa ayay baabi-inaysaan ayb laakiin siyaaqa waxaad moodaa tafsiirka hore inuu hadda munaafiq in la tilmaamayo ama gaal walaa yu'minu ayb kaladii yunfiqu maalahu ri'aa annaasi walaa yu'minu aan rumaynaynin billaahi alla aan rumaynaynin iyo walyawmi maalinkii alaakhiri dambe aan rumaynaynin marka walaa yu'minu billaahi walyawmi alaakhiri jumla musta'nafa in laga dhigo ayaa wanaagsan amaba ay tahayba waa isti'naaf oo bayaani ah waay kaannahu waxaaba la yidhiyaad moodaa famaadaa yakuunu xaaluhum waa yahay kuwa sidaa ah oo dadka istutusaayo xaalkoodu waa maxay xaalkoodu marka yani kaanahu qiila famaada yakunu xaaluhum xaalkoodu waa sidee ee aakhire iyo alle aakhire ma rumaysna waa xaalkoodu marka isti'naaf oo bayaani ah waay marka ayb alusi marka in xaalo laga dhiga jumladan waa daciifiye aad buu u daciifiyey nacam ayb samiin alxalabi addurulmasuunka kitaabka kitaabkiisa addurulmasuunka jumladan jumla xaaliyu ka dhigaa nacam xaaladda ay istutusayaan aakhire alle aakhire ma rumaysna laakiin inta badan waxay doortaan jumla musta'nafa inay tahay istinaafkeeduna uu bayaan yahay walaa yu'minu ma rumaynaayo billaahi alla ma rumaynaayo iyo walyowmi maalinkii alaakhiri dambana ma rumaynaayo kaas famathaluhu tusaalihiisu ka safwaanin dhagax sisib ah oo kale ayuu la tooyahay dhagaxa oo istaqara calayhi korkiisu ou ku sugnaaday turaabun ciid ay ku sugnaatay marka turaabun waa faacil waaye istaqara oo calayhida ay ku tacalluqayso ayaa loo soo qadaraa ayaa yani ee lasoo qadarayaa lagu ayaa marka faacil uu u yahay ka mathali safwanin buu tusaalihiisu la too yahay kaas oo istaqara turaabun ciid ay sugnaatay calayhi korkiisa ay ku sugnaatay fa asaaba markaa uu asiibay hu dhagaxiisi sibta ahaa waabilun dhagaxiisi sibta ahaayo ciiddii markaa ay korkiisa ay tahay fa asaabahu markaa damiirka xaggee loo celina asalda fa asaaba salda dhagixii waxaa asiibay waabilun roob mahiigaana ama damiirka turaabta in loo celiyay fa asaabahu fa asaaba turaaba ciiddii dhagaxa korkiisa ahayd ay asiibtay waabilun ou asiibay roob mahiigaan ah. waabil waxaa la yidhaha roobka aadka u weyn waayo mahiigaanka ah nacam marka carradaa dhagaxaasi sibka fuusho biyo yar haddii saas loogu daadiya waa ka baaba-ee soo maaha yacni waxaa la cabiraa marka roob weyn ka waran marka haddii uu ku yimaado carra biyo meeshaas ku reebaa waa maya nacam laamigan haddaad fiiriso carrada taalo roob mahiigaana markuu yimaado eberow ka dhiga hore u qaadaan roobkii ayb macnihii marka waxay tahay ninkan marka waxa uu dhagaxaas carada kor saaran oo kale uu camalkiisa la mid yahay ee marka ciiddaas marka roobka oo u daba maray mahiigaanka ah sida aan meeshaas waxba looga arkaynina acmaasha uga baaba-ayaan fa asaaba ou ku dhacayo uu asiibay hu ciiddii ama hu dhagaxii sisibta ahaa waabilun roob mahiigaan ah fataraka fasayara roobkii uu ka yeelay hu dhagixii uu ka yeelay saldan mid malaasan oo gawaan ah uu ka dhigay marka oo wax ciidaba aan lahaynoo malaasan ayb laa yaqdiruuna ma awoodayaan calaa shayin ma awoodayaan laa yaqdiruuna ma awoodayaan calaa shayin calaa hawaabi shay-in shay hawaabtiisna ma awoodayaan bimacnaa ma helayaan ayb mimaa shayga oo mimaa kii kasabuu ay shaqaysteen ka mid ah wax wixii ay shaqaysteen ka mid ah aakhirada ma helayaan jumladan marka laa yaqdiruuna calaa shayin mimaa kasabuu jumla mustanafa marka istinaafka sana waa istinaaf bayaani ah waayo macnuhu waxa weeyaan ka xaalkoodii baa iyada lafteeda la fasiraa dadka sidaan tusaalahooda uu yahay xaalkoodu waa sidee waa inaynan waxba helaynin hawaab ah ayb wallaahu alla laa yahdii ma hanuuninaayo alqowma qolo alkaafiriina gaalowday ma qolooyin markaa yacni qolo gaalowday alla ma hanuuninaayo ayb marka jumla tii hore walaa yu'minu biاllahi walyawmi اlaakhiri kaladii yunfiqu aladiida iyayna ku cadfan tahay kaladii yunfiqu maalahu ri'aaءa الnaasi walaa yu'minu wakaladii laa yu'minu biاllahi walyawmi اlaakhiri tan waayo marka jumlada iyada marka musta'nafada dhacayso taf bayaan istinaafkeeduna uu bayaani yahay xaggaas marka istin tii hore istinaafkeedu marka tanan ku kahay ayb laa yaqdiruuna ma awoodayaan ma karaayaan calaa shayin calaa hawaabi shayin shay abaalmarintiis ma karaayaan shayga oo mimaa kasabuu waxay shaqaysteen ah wallaahu alla laa yahdii ma hanuuninayo alqowma qolo alkaafiriina gaalo ah ilaahay ma hanuuninayo kuwaas na ayb tusaalahanna marka waa iska waadix marka halkan caaqiba xumada ist yani camal ilaahay dartii loo samaysan lahaa camal aakhiro in ama adduunyo lagu raadiyo ama lagu raadiyo istutus iyo ismaqashiin dhibka uu leeyahay ayay aayaddu tilmaamay nebigana sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ina akhwafa maa akhaafu calaykum ashirku lsqar waxaan idinku cabsi badanahay waa shirkiga yar yaraanta badan qaaluu yaa rasuula allah wama shirku lasqar shirkiga yar waa maxay qaala wuxuu yidhi alriyaa waa istutuska yaquulu llahu lahum alla wuxuu ku dhahayaa yowmal yowma yujaazi alcibaada maalinta oo alla abaalmarinayo addoommada biacmaalihim uu ku abaalmarinayo idhabuu ila aladiina kuntum turaa'uuna fi ddunyaa ordaha aada dadkii aada addunyada dhexdeeda isku tustusayseen fanduruu eega oo soo fiiriya hal tajiduuna cindahum jazaahum jazaa-an bal inaad abaalmarin iyo ka heshaan ordaha u doonto wixii aada iyaga u dhiibateen bal inaad ka heshaan marka camalku ikhlaas iyo wuxuu u baahan yahay mutaabaco ikhlaasku marka laba shay in camalkaaga aad ka ilaaliso waaye istutusna inaad ka ilaaliso ismaqashiin shayga labaadna inaad adduunyo ku raadisid maxdi ah camal aakhira adduunyo keliya in lagu raadiyo marka ay sidaas dhacdo ayaan dadka inay rifca iyo sarreyn muslimiintu ka zuuli maayaan inay sareeyaan in allaale inta ay camal aakhiro adduunyo aynan ku raadinaynin markay camalka aakhiro adduunyo ku raadiyaanna waxay dhammaan marka yacni adduunyadiina dee intii ilaahay uga qoray ma dhaafayaan aakhiradiina sidaasay wax u la oo camalkaa ay wax ugu la-aanayaan waqtigan marka aada ikhlaaska iyo qalbiga in aada loo ilaaliyo waayo cilmigii barashadiisiina wuxuu iska noqday cilmigii sharcigan u jeedaa iyo kii kale adduunyada waa la kala fahmi la-yahan oo sida kii adduunyada shahaadooyin iyo waraaqo un lagu raadinayaa kanna waraaqo un lagu raadina markaasaa qofkii markuu waraaqihii xasiliyana kaalay dad darsi u aqri laguma karo kaalay dad u faa'iidee laguma karo kaalay mubaaxato iyo baxdi la sameey ma lagu karo ilaa dad dhif a ah ma ahane oo ilaahay uun ilaahay uu ka badbaadiyey cudurkaas bal waxaa laga yaabaa shahaadada taxsiilkeeda in loo galo waxyaabo marka aanba wanaagsanayn oo yacni aada dareemaysid uun in cilmigaa wadiifo un lagu raadinayo keliya oo qofkii uu yidhaha cilmigaan shahaadooyinkan maxaan u wataa aniga wadiifaan u wataa adiga ma baranin chemistry iyo physics ma baranin waxaa barata waa diin wadiifo haddii ilaahay kugu siiyana khayr haddii aad ku weysana midda aad haysaa ka weyn oo aada aakhiro ka helaysid marka waa in cilmiga sharciga iyo la kala duwaa culumta kale cilmiga sharciga ilaahay dartii un in loola jeedo waa cibaado isaga ah haddii kale waxyaabaha dhib yacnii fasaadka faraha badan iyo dhibka badan iyo yacnii dhibaatada jirta waxa sababay qeybo badan oo ka kamida ku waxyaabahaasaa ka mida ee acmaashii markaad fiirisana waxaad arkaysaa nin ama inta badanna acmaashii aakhiro oo ama dacwo ha noqoto ama wax kale ha noqoto haddii aan qofka wax lagu siinaynin waa ka dhaqaaqaa dacwada nacam yacni ilaahay muunan kugu filnaynoo waxaadan uga rabinna nacam haddaad wax ku heshana khayr haddaad wax ku weysana inaad ilaahay la tijaaraysato waay waxaan camal aakhiro waay dacwadu nacam maahan yacni wax iska adduunye maxdi ah oo kale maaha oo aad ku qaadanayso shilimaad aad ku qaadanayso maaha haddii adoon weydiisanin lagugu siiyo ama dadku intay isxil qaamaan markaas ay wax kugu siiyaan xaaraanay kaa tahay ma lihin jaamicaadkana waa xaaraan ma lihi laakiin qasadka inuu noqdo qaara xataa wax qishaaya nacam qish iyo intay sameeyaan imtixaanka un gudub nacam maxaa marka diinkii qofkaasi misqalda ma rabbi buu marka sirayaa wax yacni diin qish lagu gaaray maxaa qofka uu marka kaga kordhayana ayb waxyaabahaas oo dhan waa camalka aan ilaahay dartii loola jeedin way marka ikhlaaskii aad in loogu dadaalo u baahan yahay wmathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum ibtigaءa mardaati اllahi watahbiita min anfusihim wamathalu aladiina kuwii tusaalahooda yunfiquuna bixinayeen amwaalahum maalyaalkooda bixinayeen ibtiqaa'a mardaati illaahi mubtagiina xaal ay yihiin kuwa dalbayo mardaati illaahi ilaahay raalli ahaanshihiisa xaal yihiin kuwa dalbayo iyagoo dalbaya raalli ahaansho alle wax bixinaayo wa tahbiitan wa muthabbitiina xaal yihiin kuwii sugaayo min anfusihim yacnii nafahooda wax ka mid ah calal iimaani iimaanka korkiisa ku sugaayo ayb tusaalahooda ka mahali jannatin beer ayuu la tooyahay beerta oo birabwatin meel taag ah ahaatay beerta oo asaabahaa ou asiibay waabilun roob mahiigaana ou asiibay fa aatat ay siisay saaxibahaa saaxibkeedii ukulahaa miraheedii wixii laga cunayay ay siisay dicfayni xaal ay tahay labalaab iyadoo labalaab ah, beeraha caadiga labalaabka ah fa in lam yusibhaa haddii ounan asiibin ounan asiibin waabilun mahi roob mahiigaana haddii ounan asiibin fatallun tixtix ayaa yakfiihaa ku filnaanayo roob iska yaroo tixtix ah yaaba isaga filan hadday mid weyn heshana khayr mid yar haddii ay heshana khayr beer meel fiican ku taalla waayo biyo yarna waa ku baxaysaa biyaha badanna ma dhibaayaan wallaahu alla bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun midka arkid badan waa ku aada u arkaayo aayaddan iyadana dhinaca kale qofka camalkiisa ikhlaas ku saleeyo sida uu wax u helaayo wax yaruu bixinaa ilaahay dartiibuu u bixiyey wax weyn buu helayaa in la laabyo wamahalu ladiina kuwii tusaalahooda yunfiquuna bixinayeen amwaalahum maalyaalkooda kuwa bixinaayo ibtigaaa mardaati illaahi raalli ahaanshada alle dalab Eh, yani dalab ay dalbayaan darteed ama ibtigaaa mardaat illaahi mubtagiina mardaat illaahi ilaahay raalli ahaanshihiisa xaal ay yihiin kuwii dalbaaya wa tahbiitan laba tafsiira meeshaa ku jirto awalan horta wa tahbiitan min anfusihim tarkiibka tarkiibkeeda tahbiit waa masder habbata yuhabitu tahbiitan marka uu macnuhu sidaas yahayna waa mutacadi oo waxbaa nafta lagu sugaa marka watahbiita min anfusihim lababa tafsiirba waa la dhihi kara laba tarkiibba waa la keeni karaayo wa tahbiitan wa muhabitiina iyagoo waxaa leeyihiin kuwii ku sug sugaayo min anfusihim minta in tabciidiyo laga dhigo naftooda wax kamida ah ayay waxay ku sugayaan cala aliimaani iimaanka korkiisa marka minta tabciidiya in laga dhiga waxaa keenaya nafsadu fa ina linafsi quwa naftu waxay leedahay xoogag bacduhaa xoogagaas qaarkood wuxuu ku bilaabmayaa bibadli lmaal maalbixinta qaarkeedna waxaa mabda iyo bilow u ah badlu ruux jihaadkii nafaa lagu bixiyaa maalka marka la bixinaayo naftiiyou ku xigaa isagana marka yacni waxbaa waa la bixinaa qofkii marka maalkiisa ilaahay dartii u bixiyo qeyb naftii ka midou qahray ou qasbay iimaankoona u qasbay macnaha oo u sugay macnaha ku jira saas aluusi sidaasuu marka u macneeyey ruuxulmacaaniga waana macno aada u fiican waay macnahaas oo aada usoo dhaweynayo marka wa watahbiitan min anfusihim wa muthabbitiina iyagoo ku sugaayo min anfusihim naftooda wax kamid a ilaa nafta bukliga ku jiro waxyaabaha inay bixiso laga raba qeyb ka midana waa maalkii marka naftooda xooggii nafta laga rabay wax kamida waayo marka nafahoodii wax kamiday waxay ku sugayaan cala aliimaani ayay ku sugayaan ama minta bimacnaa laam in laga macneeyo o la yidhaha waa tahbiitan wa muhabbitiina xaal ay yihiin kuwii sugaayo min anfusihim lianfusihim naftooday sugaayaan waa sugayaan marka allay rumaysan yihiin oo waa ku kalsoon yihiin waxaan ay bixinayaan inay thawaab ku helayaan ayb labadaa tarkiib taraakiib kalena waa la sheegaa tafsiirkaas waa marka aan raacno tafsiirka tahbiitka yaqiin iyo tasdiiq tilmaamayo tafsiir labaadaa jiro wa tahbiitan min anfusihim wa tahbiitan xaal ay yihiin kuwii sugaayo min anfusihim nafahooda xaggooda ka sugaayo maxay sugaayaanna maalka meesha ay dhigaayaan kaasna marka tafsiir labaad waayo mujaahid ayaa tafsiirkaas isaga markaas wato tafsiirkaa dambe marka wuxuu leeyahay yatahabbatuuna waxay hubsanayaan mawaadica sadaqaatihim sadaqaadkooda meesha ay dhigaayaan ayay hubinayaan hadday zake tahay asnaaftii zakada inay yihiin dadka ay ku bixinayaan waa hubinayaan hadday sadaqo tadawuc tahay meeshay ku fadliga badnayd waa iska hubinayaan marka sadaqadooday u meel dayanayaan waa hubinayaan way marka macnahaas macnahan dambe marka inkastoo macno la rabo uu yahay haddana laakiin in lafdigan laga macneeyo luqa ahaan waxaa ku jiro walidalika alimaamu dabari aada u fogeeyey macnahan oo wuxuu yidhi masderka tahbiit thabata yuhabitu tahbiitan tahabut marka laga hadlaayana ee halkaa ma ka baxayuu leeyahay nacam tahabata yatahabatu tahabutan ayuu noqona masderka tahabutan hadda tathabutan aayadda ma ku imaanine tahbiitan bay ku timid tafciilay ku timid tafacul kuma imaanin marka wuxuu leeyahay tahbiitan tafciil in tafacul laga macneeyo meeshaan macno saa u xoog badan ma yeelanayn saa darteed marka macnihii horeu doortay isaga ka noocaas ah marka ilaa raalli ahaansho alla darteed iyo nafti inuu iimaanka ku sugo darteed wax u bixinaayo tusaalihiisa ka mathali jannatin beer ayuu la tooyahay beerta oo birabwatin kaa-inatin birabwatin meel taag ah ahaatay rabwa xarafkan marka birabwatinna waa la aqriyay birubwatinna waa la aqriyay waana laba qiraa'o sabciyataani mutawatirataani ibnu cabaas waxaa laga wariyay biribwatin inuu aqriyay laakiin qiraa'o shaad waaye oo qiraa'aadkan hadda marka mutawaatirka ma aha ayb marka qur-aan ahaan in loo akriyo iyo salaad in lagu akriyo ma banaanaanaysa ayb tafsiir ahaan iyo waa la sheegi karaa birabwatin ama birubwatinna rabwada waa meesha xoogaa taagga ah way ayb meeshaa marka taaggaa dhulka meelaha ugu fiican waaye beer marka meel yar taag ah ku taallo oo kale ayuu la yahay beerta oo asaabahaa ou asiibay waabilun roob mahiigaana ou asiibay fa aatat ay siisay saaxibahaa saaxibkeedii ukulahaa ma'kuulahaa shaygii laga cunayo waa mirihii dicfayni xaal uu yahay labalaab isagoo ah marka aatat aataa bimacnaa acdaa waay aatad marka acdat waaye laba mafcuulay qaadanaysaa midka hore waa muqadar saaxibahaa waaye midka labaadna waa ukulahaa dicfaynina marka waa la xalaynan iyadoo laba laba yacni laalaab xaalay u saaxiib tahay fa in lam yusibhaa haddii uunan asiibin waabilun roob mahiigaana ah hadduunan ku di di'in fatallun tixtix ayaa yakfiihaa ku filnaanayo xoogaa yaroo rooba markuu ku do-o roob oo kale iska ah waa ku filan yahay wallaahu alla basiirun midkii arkid badan waa bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan marka tusaalaha xaqiiqdiisu waxay tahay qofka mu'minka ah ama camal yacnii camalkii uu qabta marnaba wax ku weyn maayo mar haddii ikhlaas uu camalkii ku qabtay marnaba laalaab ma ku weynayo in loo laablaabo ayb macnaha marka ku jiraa meesha sidaas waay ayb ayb fadalunna marka fadashun waay roobka iska tiextiix ah ayaa laga wadaa qaala الsudiyu huwa nada wahada mahalu alimaam اlbagawi wuxuu yihi wahada mahalu darabahu اllahu tacaala licamali اlmu'min اlmukhlis mu'minka mukhliskaa camalkiisuu ilaahay tusaale u yeelay fayaquulu wuxuu dhahayaa kamaa ana hadihi اljannata beertan lasoo sifeeyey sida ay tarbaxu fii kuli xaalin xaalad walbaa marka yacnii ay u ribxayso walaa tukhlifu oo aynan miraha aynan markaa miraha yacni aynan gadaal marna u dhigaynin oo miraheeda mar walba la helaayo qalla almataru ow kahur roobku ha yaraado ama ha badnaadee kadalika sidaadaas oo kale yudacifu allahu sadaqata almu'mini almukhlis mu'minka mukhliskaa sadaqadiisa ilaahay u laablaabayaa alladii laa yamanu walaa yu'dii oo aan gallad sheeganaynin walaa yu'dii marka sawaaun waxaa isku mida qalat nafaqatuhu ow kahurat waxuu bixinayo ha yaraadaan ama ha badnaadaan ayb oo marka tiixtiixuna wax yar waayo waabilkuna waa wax weyn mu'minkana sadaqada uu bixinaayo juhdigiisoo yar hadduu wax ka bixiyo iyo wax badan hadduu bixiyo marna waxma weynayo ayb adcaaf iyo laalaabyo ayuu xagga ilaahay subxaanahu watacaala uu ka helaa wallaahu alla bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun midkii arkid badan ayawadu axadukum an takuuna lahu jannat min nakhiili waacnaabin tajri min taxtiha alanhaar ayawaddu ma jeclaysanayaa axadukum midkiin ma jeclaysanayaa an takuuna lahu inay u ahaato jannatun beer beerta oo min nakhiilin geed timiraadya ah wa acnaabin cinab yacni ka ahaatay ama cinab ah beerta oo tajrii ay dureereyso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru wabiyaale ay dureerayaan lahu oo u sugnaado fiihaa beerta dhexdeeda xaal ay tahay uu yahay risqun risqi oo u sugnaado min kulli thamaraati risqiga oo min kulli thamaraati miro dhammaantiis xaggiis ka ahaaday wa asaabahu waalxaal qad asaabahu ouna asiibay alkibaru weynaan ay asiibtay walahu duriyatun walxaal lahu oo u sugnaaday qofkaas leh duriyatun ubad iyo ah kuwaas oo ducafaa u taag daran fa asaabahaa beerta oo markaa uu asiibay icsaarun ou asiibay duufaan duufaanka oo fiihi dhexdiisa naarun dab ou yahay duufaan marka yacnii dabayl duufaan ah oo dab wadato beertii marka ay ka asiibtay faxtaraqad ay gubatay markaa beertii kadalika kaa sidaadaas oo kale kaagaas oo kale yaa yubayinu llahu alla uu u caddaynayaa lakum idinka idinkugu caddaynaya alaayaati aayadaha lacallakum waxaad mudan tihiin tatafakkaruuna inaad fakertaan aada mudan tihiin ayb halkan aayaddanna iyada lafteeda weli ikhlaaskii iyo istutusnimadii yaa tusaaleyaal laga bixinaa middan marka waxaa tusaale looga bixinayaa qofka camalkiisa wax istustuso oo ikhlaasku uu ka maran yahay markuu ugu baahi badan yahay ayuu weynayaa camalkiisa tusaalahan marka waxay tahay nin yacni beer lahaa oo beertiisii markaa yacni geed timireed iyo cinab iyo geedo fara badan ay uga baxayeen biilkiisana meeshaas uu ka soo baxayey waa yeel noqday ilmo yaryarna markaa haysto oo ilmihiina beertii ma maamuli karaan isagiina waa yeeluu noqdayo awood male uu beertii uga shaqeeyo iyadoo awalba sidaa uu la liicliicayay haddana ayaa beertii duufaan intay u timid dab wadata ayaa beertii dhammayd ay ka gubatay yani ninkaa marka waxay tahay waqtigoo ugu baahi badnaa ayuu wax waayey wey qofka camalkiisa aan ilaahay dartii u samayninna markuu ugu baahi badan yaha buu weynayaa tusaalaha marka mihaalkiisu sidaas wey waxaa dhacday cumar radia allaahu canhu ayaa maalin maalmaha ka mid a asxaabta nebiga wuxuu ku yidhi fii man tarawna haadihi alaaya yaad u aragtaan aayaddan nasalad inay kusoo degtay shanigiisa ay yawaddu axadukum qaaluu waxay yidhaahdeen allahu aclam faqadiba cumaru radia allahu canhu faqaala wuxuu yidhi quuluu naclamu ow laa naclam waa naqaana ama ma naqaan dhaha buu yihi faqaala bnu cabbaasin radia allahu canhuma markaana ibnu cabbaas buu cumar soo wada jiray oo majaalista uu keeni jiray raggii asxaabta marka waaweynaa waxay dhihi jireen marka cumarow innaga wiilal la eg-eg waa leenahay waana soo wadan karnaaye maxaad ibnu cabbaas mar walba majaalistan odayaalka ayaad u keenaysaa maalinka dambe u aayaddan weydiiyey marka markaasuu yidhi ama waa naqaan dhaha ama ma naqaan labadaa mid dhaha ibnu cabaas baa marka wuxuu yidhi fii nafsii minha shay-un yaa amiir almu'miniin amiiruulmu'miniin oo aayaddan anigu nafsadeyda macnaa uga jiro oo iisoo degdegayo fa qaala cumaru radia allahu canhu cumar waxau yidhi ibna akhii adeer qul dheh walaa taxqir nafsaka nafsadaada ha xaqirin dheh qaala ibnu cabaas radia allahu canhuma ibnu cabaas wuxuu yidhi darabat maala licamalin aayaddan mihaalay samaysay ee caddaysay camal bayna mihaal u samaysay faqaala cumaru radia allahu canhu aya camalin camalkay mihaal u samaysay faqaala bnu cabaasin radia allahu canhuma wuxuu yidhi licamali lmuraa'i qofka istutusaaya camalkiisa meeshaan loo ayaa laga hadlaa buu qaala cumaru radia allahu canhu lirajulin haniyin yacmalu biaacati اllaahi nin hani ah ilaahay daacadiisa ku camal falaayo bacatha allaahu lahu shayطaan ilaahay markaa uu yacni shaydaan usoo diray yacnii shaydaan lagu salladay facamila bilmacaasi macaasi sameeyey xataa agraqa acmaalahu ilaa acmaashiisii uu wada maasheeyey baabi-iyey ayb marka qofka istutusaaya camalkiisa weeyaan ama qof khaati khaatimadii ay ka tagtay nacam marka damaa'ir badan iyo waxaa yacnii jumal marka mawaadicda ay dhacayaan in la ogaado ay muhim tahaa meelahan ku jira marka nacam ayawadu alla marka wuxuu leeyahay macnaha marka aayadda guud sidaas waaye ayawaddu axadukum midkiin ma jeclaysanaa an takuuna lahu inay u ahaato jannatun beer beerta oo min nakhiilin geed timireedya ka ahaatee ama geed timireedyaba ah wa acnaabin cinab ah beerta oo tajrii ay qulqulayso oy dureereysa min taxtihaa hoosteeda al anhaaru webiyaalo ay qulqulayaan oo biyo haysato lahu oo u sugnaaday fiihaa dhexdeeda xaal uu yahay risqun oo u sugnaaday marka lahu jaari majruurkan khabar muqadam waay fii haadana waxaa lagu tacallujinayaa fii haadana waa xaalo waxaana lagu xirayaa markaa damiirka lahuda ku jiro yaa marka yacnii laga yaa ama lahuda waxa uu ku tacalluqayo yaa laga xaaleynaa fii haadan marka lahu ou u sugnaaday fiihaa dhexdeeda xaal uu yahay min kulli min kulli risqun dheh risqun marka lahudan khabar muqadam markaan ka dhigna mubtadau marka waa yani khabar muqadam markaan ka dhigna mubtadaa loo soo qadara lahu fiiha risqun yacnii beertaas ninkaasi waxaa ugu sugan dhexdeeda wixii uu cuni lahay intaas lahu oo u sugnaaday fiiha dhexdeeda xaal ay tahay ay ahaatay risqun risqi oo ugu sugnaaday risqiga oo min kulli thamaraati miro dhammaantiis ka ahaaday min kulli hamaraati risqun taas maxduufka ah ee muqadarka ah baa laga sifeynaa ayb jumlada marka ee lahu fiiha min kulli hamaraatina maxay dhacaysaa waa nacti jannadaasaa laga ayaa laga ayaa laga sifeynaa jannatun jannada oo min nakiilin wa acnaabin jannada oo tajri min taxtiha alanhaaru jannada oo lahu ninkaa oo ugu ugu sugnaaday fiihaa dhexdeeda xaalay tahay risqun oo ugu sugnaaday risqiga oo min kuli hamaraati miro dhammaantii ka ahaada xaggiisa wa asaabahu walxaal qad asaabahu oo u asiibayna jumladanna waa jumla xaaliya yaa laga xaalaynaa marka ayawadu axadikumta walxaal qad asaabhu asaabahu axadkaa ou asiibay alkibaru duqnimana ay asiibtay xaala kownihii marka uu duq yahay walahu wlxaal lahu u sugnaaday duriyatu yani ay u sugnaadeen duriyatun ubad kuwa oo ducafaau taag dharanoo ilmo yaryaroo yicisana leh labadan marka waasaabahu lkibaru iyo walahu duriyatun ducafaau axadukum taa xaal laga xaaleeyey mar haddii jumlada xaaliga maadi ay tahayna qad in loo soo qadara badan walxaal qad asaabahu alkibaru walxaal lahu duriyatuna leh ubad ubadka oo ducafaa u taag daran fa asaabahaa xaggee lagu cadfaa jannadaa lagu waxaa lagu cadfaa calaa sifati ljanna beerta oo fa asaabahaa ouna asiibay iyaad leedahay ilaa jannadan waa lasoo sifeeyey jumal badanaa lagu soo sifeeyey tan jumalkaasi ku cadfan tahay fa asaabahaa ou asiibay beertaasoo asaabahaa ou asiibay icsaarun duufaan ay asiibtay duufaanta oo fiihi dhexdiisa naarun ay ahaatay dab ay ahaatay faxtaraqad ay gubatay markaa beertaasoo gubatay ayb mihaal qof sidaa jeclaanaya ma jiraa waay wax jeclaanaya male saas qofkii inuu yacni meeshii risqiga kasoo geli jira beertiisii ee uu wax ka cuni jiray sidaa inay uga baaba'do weliba waqtigay ka baaba'aysana waa waqtigu ugu baahida badnaay oo ilmo maanta usoo shaqeeyana ma hayo ilmo beertii ka hagaajiya male asagii ma hagaajisan karo marka ilmihii asaga waxba uma qaban karaan asaguna ilmihii waxba uguma yaallo fiiri mithaalka marka waa ninkan waayeelkaasna ilmaha waxba uguma yaallo iyagana waa ilmo yaryaro waxba uguma yaallaan meeshii risqiga masdaru risqigiina waa baaba-day ninkaas marka markuu ugu baahida badnaay ayuu wa wax la-yahay soo maaha ninka camalkiisu ikhlaasku ka maran yahayna waa un iska shaqeynaa ma ahane markuu ugu baahi badan yahay qiyaamaha ilaahay hortiisa wejiga looga dhufana walciyaadu billaah ayuu weynayaa waxaa kaloo aayadda laga mihaali karaa khaatimo xumada iyadana allan ka magan galnay oo qof soo dadaalay soo dadaalay markuu meel soo gaaray oo camalkiisii ou dheefsa lahay waxun loogu khatimay ilaahan ka magan galnay xadiidkii nabiga sala allahu alayhi wasalam ibn mascuudna wuxuu ahaa waina arajula la yacmalu bicamali ahli اljannati xataa maa yakunu baynahu wa baynaha ilaa diraac fayasbiqu calayhi اlkitaab fayacmalu bicamali ahli الnaari fayadkuluha kitaabkii wixii loo qoraa ka hormaraayo camalu ahli naar uu sameynaa naartau gelaa marka rasuulku wuxuu yihi sal l slam inama alacmaalu bilkhawaatiin waxa khaatimada halleeyana culimadu waxay yidhaahdaan waa dasiisa qalbiga ku jirta qofkan daahirkiisa iska dadaalaya maahane qalbigiisa xumaan ilaahay keliya ku ogyahay oo dadku aynan daawanaynin oo aynan arkaynin ayaa camalkii daahirka u wanaagsanaa xumaan isku u bedelayso walidalika xadiidkii sahl bni sacdin asaacidi waxaa ku jirtay waina arajula layacmalu bicamali ahli اljannati fima yabdu linnaas waxa dhanba marka waa sida dadka u muuqatay ahayd wailaa xaqiiqda qalbiga ku jirta ma ahayn saas marka bani aadamku marka inuu aada qalbigiisa ugu dadaalo rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu dhihi jiray ou <coughs> aada u badi jiray allahuma yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diinik ilaahu diinkaaga igu sug markaasaa waxaa la dhihi jiray rasuul allahuma isu baqaysaa ducadan aadaad u badisaya ka waran markaasuu wuxuu dhihi jiray ina alquluuba bayna usbucayni min asaabici araxmaan yuqalibuhaa kayfa yashaa quluubtu laba farood oo faraha allay ku jirtaa sida doono u gedgediyaa marka qofku xaaladuu maanta taagan yahay berri xaalad kaleu tegi karaa bal aakhir zamaanka marka la gaaro waqtiyada dambe ay fitanku bataan saacado ayaa dadku ay isku bedbedelayaan saacado xadiidkii wuxuu ahaa rasuulka sal l l slam abu hureyra uu warinayay saxiixa ahaa baadiruu biاlacmaali fitanan ka qiطaci leyli اlmudlim acmaashi la degdega fitanan ka qiطaci leyli اlmudlim fitna darteed cabsi aad cabsi aad ka cabsanaysaan darteed acmaashi ula degdega waayo hadday fitna timaado isma hubtid suuragalna acmaashii inay waa sii adkaanaysaa fitankaas oo wuxuu yidhi habeenka gabaladiisoo kale ah gabalba gabalkuu ka dambeeya habeenka waa ka madooyahay mugdi unbaa sii ziyaadaya yusbixu rajulu fiiha mu'minan qofku wuxuu waa beriisanayaa isagoo mu'mina wayumsii kaafiran gabalku wuxuu u dhacaa isagoo gaal ah wayumsii mu'minan wuxuu gabalku u dhacayaa isagoo mu'mina wayusbixu kaafiran waagu wuxuu u isagoo gaal ah naam shubuhaad shahawaad aan la yska celi karin yaa qofka ku imaanaya nacam labadaasa ile qofka gaal ka dhigaayo ama taqalubka iyo waxaa asbaabta yani keenayo yabiicu diinahu bicaradin min addunyaa diinkiisa wuxuu ku iibinaa buu yihi nebiga dhaldhalaal adduunye ah buu diintiisa ku iibsanaa marka waa laba gelin maalin labadeeda gelin ayuu xaalad iimaan iyo xaalad kufri ku sugan yahay waa hal maalin bal fiiri waqtigu sidao uu xumaanaayo waana la joogaa waqtigaas waayo dadka yacnii adduunyadan isku furantay waxay keentay marka yacnii shuruur fara badan oo warba aanan u hay jirin in hadda aan marka yacni si fudud aan warkeeda u helayno oo markaa yacnii dhegaysigeeda iyo arkideeda iyo u doodideeda iyo aad ay u badan tahay qofkiina cilmi iyo tawfiiqda inuunan cilmi la-aanna waa loo badan yahay waxyaabahaas marka aaday khatar u tahay tirmidiga wuxuu wariyey isaga xasanulbasri wuxuu ku fasiray macno kale aad yacnii isagana aada u xeel dheer wuxuu yidhi yusbixu rajulu fiiha mu'minan waxaa laga wadaa waaga markuu beriyo qofka muslimkaee walaalkiisa dhiiggiisa waa iska xarimaa xaaraana u arkaa gabalka markuu dhacana waa u degdegaa isaga oo daadinaya dhiiggiisa banaysanaya fitanku markay bataan waxaad arkaysaa qof shalay dhiiggiisa uu iska xarimi jiray ayuu maanta u ordayaa waana banaysanaa ama shubha ha ku banaysto wax diin u eg ama ha ku banaysto waxaan diin u ekaynoo shahwo iyo oo markaa qiil iyo uu marka kaga raadsado taa lafteeduu ku fasiray leanna maxaa yeelay qof yacnii shay xaaraana xalaalsigiis wax sahlan ma aha ayb inkastoo ta'wiilku ou ou gaalnimada ka badbaadin karo haddana laakiin waxaa khatar ah markaa waxa uu daaqayo wax halisa ayb xadiidkiina waa too ah lan yazaala almar'u fii fusxati min diinihi maa lam yusib daman xaraama faidaa asaaba ballaxa qofku ka zuuli maayo inuu diintiisa waasac uga jiro yacni acmaasha uu samaynaayo ma ciriirinayso qofka in allaale inta uunan dhiig xaaraan a gelin haddii dhiig xaaraana ou galo waa soo ciriiri buu soo galay naxariistii allou ciriiri kasoo galaa acmaashii ma ku filnaanayso ou sameynaayo ile waxa uu galayaa ka ka tiro badan dhiiggu wuxuu u daadanaa marka si aada u foolxun oo ujeednaan ayb oo qaarkiis marka wuxuu marayaa wax la dhihi kara bani aadamnimadii waa ka baxeenoo qaab wax shi-a ah bay isku bedeleen ayb nasal llahi salaam macnahaas marka iyadana marka rasuulku qal aadou marka quluubta ilaalinteeda si khaatimada aynan u hallaabin aaduu uga dadaali jiray wax badanna marka waa noogaga tirtirsiiyey marka ilaahay in la la baryo oo isticaan kaalmo alle la weydiisto dariiqa xaqana la barto laguna dadaalo taasaa xal u xalku uu yahay meelaha marka fidnada iyana inaan loo banbixin oo aan loo banbixin meel adu diinkaagii asalkiisi aada ku weynayso iyo yacnii waxyaaba marka shubuhaad noocaasa inaad istiraahdid qalbigaaga adiga muslinaad haaji aada ahayd weligaa haddana muslinaad tahay waxaani marka waa iska fahmi karaa haddaad tiraahdid ood meel walba dhag siisood furto marka dambe qalbigaaga hal shubha ku dhagayso say uga baxdo waa la weynaa waana midaad ku baab inay tahaa laga yaabaa midii aad ku baaba-aysa salafku waxay dhihi jireen alquluubu daciifatun walahwaau khataafatun quluubtu waa daciif waa taag daran tahay waxa qalbiga dhumiyana waa jiijiidasho badan yahay yaa ayuha aladiina <clears throat> kadalika kaa sidaa kaagaas oo kale siduu alla u caddeeyay amhilada iyo maahmaahooyinkan kaagaas oo kale yubayin llahu alla uu cadaynayaa lakum idinka idinkugu caddaynayaa alaayaati aayaadka oo idinkugu caddaynayaa lacallakum tatafakaruuna likay tatafakkaruu si aad u fakartaan yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min طayibaati maa kasabtum yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow anfiquu bixiya min ayibaati maa min ayibaati ladii kii waxyaabihiisii xalaasha ah ee wanaagsanaa wax kamida bixiya kasabtum aad aada kasbateen ood shaqaysateen ay kasabtumuuhu wa mimaa kii wax kamidana bixiya akhrajnaa lakum aan idiin soo bixinay idinka min alardi dhulka xaggiisa aan idinkaga soo bixinay walaa tayamamuu ha u qasdinina alkhabiida shayga xun ha u qasdinina tunfiquuna xaal aada bixinaysaan minhu xaggiisa aad ka bixinaysaan walastum walxaal lastum yani aydnan walastum idinkuna aydnan ahayn ama walastum idinku ma tihiin biaakhidiihi kuwii qaadanayana yacnii aydnan ahayn ilaa an tuqmiduuh ilaa bian tuqmiduu inaad laabaysaan ma ahane fiihi fii akhdihi qaadashadiisa aad ku indhalaabaysaan ma ahane waclamuu ogaada an allaha alla haniyun alla addoommadiis ka deeqtoon inuu yahay xamiidun maxmuudun la maadiyo ayb sadaqaadkii baa marka weli socdo allah wuxuu leeyahay yaa ayuha oy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow anfiquu bixiya min dayibaati maa kii dayibaadkiisa waxyaabihii kii xalaashiisii wax kamida bixiya kasabtum ay kasabtumuuhu aada shaqaysateen waxaa marka ay bixinayaanoo la shaqaystay waa maxay lays amre in la bixiyo waxay tahay tijaarada mujaahid iyo aimo badan saasay ku fasireen mimaa yacni anfiquu min طayibaati maa kasabtum waa ganacsiga anfiquudan amar maadaama ay tahayna sadaqadan maxaa laga wadaa akaru ahli lcilmi waxay leeyihiin amarka meeshan ku jiro sadaqada laysfaraayo waa zakada marka tijaaradiina maalka aada kasbanaysaan oo tijaarada aada ku kasbanaysaan wax kamida bixiya oo zaka ahaan u dhiiba waxaana aayaddan marka loo daliishaday ganacsiga iyo waxyaabaha la gedgediyo curuudu tijaara inay zaka ka waajibayso walidalika alimaamu lbaqawi wuxuu yihi wazakaatu waajibatun fii maali tijaarati maalka ganacsiga lagu gancinayo zakadiisu waa waajib cinda akari ahlilcilmi ahlucilmiga badankood ayb sanadka marka la gaaro marka ayaa la qiimeynayaa waxa badeeca adiga kuu yaallo bisha aakhirkeeda yacni sanadka aakhirkiisa ama waqtigii adiga aada ganacsigan bilowday bisha bisheeda marka la gaaro badeecada a hayso iyo waxaad tirinaysaa waxaad isku daraysaa wixii aad ka shaqaysay oo lacag caddaana ah aada hayso markaa isu geysid oo aad saa u qiimeysid badeecadana marka maxaa lagu qiimeynaa waxaa lagu qiimeynayo lacagta aad aada gadaysidna ma aha tii aada kusoo gadayna ma aha qiimaha shaygu markaa suuqa uka uu ka yahay waxaa laga yaabaa adu inaad wax badan saaratay ood faa'iido badan iska rabto laakiin shaygan qiimihiisa dhabtae suuqa uu ka joogo waay wax lagu xisaabtamayo wax walbaa value bay leeyihiin nacam valuega ama qiimaha shaygan uu suuqa ka joogo yaa lasoo qabana waxaa dhici karta marka haddii la yidhaha wixii aad kusoo gaday hala feeriyo maanta inuu qiimo badan yahay aada u qiimo badan yahay bil ka hor aad gaday shaygan maanta qiimihiisa jumlada intii aad ku gaday waaba ka badan yahay kii aa kasoo bixisay maagade marka maya shaygan qiimihiisa maahan saas waxaa laga yaabaa inuu hoos u dhaco adigaba khasaaro aad joogtid banaa boqol inaad jumlo kusoo iibisaa laga yaabaa maantana shaygiiba qiimihiisa sideetan inuu iska yahay haddii boqol xisaab lagu dhaho adigii marka yacni dhibaa kugu sugan marka mar walba maalinkaas la bixinayo zakada shaygan suuqa qiimihiisu meequu ka yahay yaa laga fiirina maxaa lagu qiimeynaa marka nisaabka maxaa lagu qiimeynaa wuxuu leeyahay fa min qiimatihaa rubca alcushuri buu bixinaa idaa kaana qiimatuhaa cishriina diinaaran ow mi-atay dirhamin masale muhiima ah, waa meeshan ku sheegay shayga nisaabkiisa lacagta ama badeecada maxaa nisaab looga dhigaa ama lixdan diinaar diinaarku waa dahab waa siddeetan iyo shan garaam oo dahaba ah. lacag u dhiganta hadday ama tukaan kuu saaran tahay ama ganacsi kugu jirto zaka waa kugu waajibtay ow wuxuu yidhi mi-atay dirhamin ama laba boqol oo dirham marka labadooda hadba kii yar waa in lagu qiyaaso marka midda yar ayay zakada ku bilaabanaya waajibkeeda dad badan marka waxay sameeyaan siddeetan iyo shanta garaam oo dahabkaa bisay wax ku qiyaastaan marka siddeetan iyo shan garaam waxaa laga yaabaa marka la fiiriyo siddeed kun oo dollar ama toban kun oo dollar meelahaas inay noqoto ee laba boqol oo dirham waa shan boqol iyo sagaashan iyo shan garaam oo silver ah shan boqol iyo sagaashan iyo shan garaam oo silvera ah waxaa laga yaabaa boqol iyo sagaashan iyo shan dollar inay tahay saddex boqol oo dollar mar inay noqoto mar inay laba boqol noqotaa laga yaaba marka adiga haddii laba boqoloo dirham waxaagu ay laba boqoloo dirham waa shan boqol sagaashan iyo shan garaam oo silver ah shan boqol sagaashan shan garaam oo silver ah qalin ah lacag u dhiganta haddaad haysato zaka waa kuugu waajibtay maaha inaad dahab sugtid meeshaa marka in aada loo loogu baraarugsanaado waa muhiim dadka qaar waxay ku tukaan yaraan haystaa siddeetan iyo shan garaam oo dahaba ma dhaman lacagta ii saaran laakiin laba boqol oo dirhamay dhan tahay shan boqol iyo sagaashan iyo shan waa inuu zakadii bixiyaa markaas qaarna waxay iska yidhaahdaan labadii boqol oo shilin shan shilinaa laga bixinaa maba socdaba shilin laba boqol oo shilin wax jiraba maba ahan baada haddii marka la yidhaha ninkii laba boqol oo shilin haysta zakaa ku waajibtay waxay noqonaya kun shilin ninkii haysta in zaka laga raa muxuu bixinaa shan iyo labaatan shilin yaa la siinaa waxaasoo dhan marka waa fahm la-aan wahay nacam diinta haddii xaraf la akrinaa keliya laga dhigo oo nuxurkeeda aan la fahmin macnaa saa dhadhan badan kama imaanayo waana fahm xumada wax keenaya waaas marka ama siddeetan iyo shan garaam in lagu qiyaaso ama shan boqol iyo sagaashan iyo shan garaam oo silver ah marka dahabka iyo silverka qiimihiisa intee laga feerinaa laftooda silverku waa fido w soomaalida qalin ay dhahaan qalin waa baalkan yacnii midabka yani waa caddahay eh. caddaan ama midab giriijo ay leedahay silver macruuf waay ama ama qalin wixii la dhahaa ama fida meesha laga fiirinayana waxay noqonaysaa stooga suuqa adduunka shaygan dahabku qiima u adduunyada ka joogaa silverkuna qiima u leeyahay ma laga fiirinayo naagtan soo gadatay dahabka ee tafaariiqeynayso oo iyadu marka lacag sii saaranayso ma ku qiyaasaysid iyada waayo waxaa la rabo waxay tahay lacagtaadan dahab mau dahabka ma uga dhigantaa siddeetan iyo shan shan boqol iyo sagaashan garaam ma uga dhigantaa waa wax la fiirinayo marka adduunyadu hadda waa iska fududdahay qofku haddii uu yacni galo meelaha marka yacni stock exchangiga iyo haddii uu galo silverka iyo gold iyo silver haddii uu ku qoro valuegooda ama qiimahooda uu ku qoro garaamki intuu la egyahay waa helaa kaasuu ku xisaabtamaa marka silverkan caalamka qiimuhu ka leeyaha laga hadlaa maana naagtan xamar dukaanka kule intay gadaysa lagama hadlayo iyadana masalada in lagu baraarugay u baahan tahay dhulka iyo dadka gedgediyo badeeco dhulkaa u ah dhulkaasaa la qiimeynaa badaa badeecadan caadigana sidoo kale waxyaabaha marka aan ayaga la gedin ma lagu xisaabayo ayaga sakada oo maalan qofkii haddii waxaan shay uu gadayaba haddaynan ahayn maalan makiinadda uu ku shaqaystoo kale makiinadda intuu qiimeeyay zake ka bixin maayo leanna ma la geda iyadaba ba stoog meesha yaalla maaha aha iyada makiinadda lacagta uu ka shaqeeyo iyo wixii uu iibiyo iyo meesha u saaran ayuu sanadka aakhirkiis qiimeynaa waktiga zakada la bixiyana bil muxaram la yihaha ama bil zake la yihaha oo zakada u gaar tahay ma jirto maalka ganacsiga waktigaad bilowday bisha bisheeda zakadaadu ramadaanay soo geli kartaa safaray soo geli kartaa shacbaanay soo geli kartaa keliya maahan un yacni waxaa laga yaabaa qof isagana shacbaan zakadiisu waajibtay inuu la sugo uu la sugo yacni bishaan haddaan ku jirno muxaram qaalaadou sameynaa eh, waxay rabtaa zakada marka tamakun haddii waqtigu zakada ay kugu soo gashay oo ay dhacday markaas lacagtii aad ku bixi lahaydaa kaa maqan waxaa dhan waa iska badeeco badeeco ma dhiibaysa kaashkiga kaa maqan intaas waa lagu sugi karaa dhib ma laha waad iska qoraysaa markii kaash gacantaada soo galo zakada dhiib masalo kale waxay tahay deyntu iyada zakada ma baajisaa wax aada loo su su-aalo deynta hadday adiga kaa maqan tahay laba qeyb laba nooc waay may-uus inay too laga quustay inaan laga quusanin oo maalan qof lacag haystay gacanta yaa kaa yaa kaala maqan rajaad ka qabtaa laguma laguguma inkirsana middaas marka waxaa fiican inaad ku darto maalka aad ka sakaynaysid kan xaadirka ee kuu yaalla marka aad ka bixiso haddii zakadu ay tahay mid laga quustay laakiin dee deyntaan ujeeda haddii laga quustay deynta marka sida looga quustay waa maxa nin mucsiray ba ag taallaa nin faqriyey oo aan gudi karinay ag taallaa ama waaba kugu inkirayba maalka noocaas oo kale hadda zake lagaagama rabo adiga haddii aad weyso waa waa saad u weysay haddii aa heshana waa kasoo zakeynay marka aada qoraysaa waa iska dabdinayna deynta qayb kalena waxay tahay waa qeybta adiga markaa adiga aada qabto oo adiga lagugu leeyahay deynta adiga lagaa rabo oo adiga lagugu leeyahay marka aada zakeey rabto maka jare maalan waxaad haysataa soddon kun toban kunna waa lagugu leeyahay labaatan kun maa ka zakeyna zakadiina waa kugu gashay ma labaatanaad ka zakeynee tobankii waa ka tuuraysaa mase soddon kunaad ka zakeynaysaa soddon kun baad ka zakaynayna leanna maxaa yeeley deynku zake ma dhaafo laba khiyaar adaa iska leh cuhmaan sida laga wariyey wuxuu dhihi jiray qofka bishii uu ka zakeyn lahaa intaan la gaarinba wuxuu dhihi jiray war ninkii hadda deyn iska bixinaayo iska bixi intaan zakadu waajibin tobanka kun haddaad iska bixiso deynta yacnii zakadii ay kugu soo gasho labaatan kun markaas labaatan unbaa ka sakeynaya ogow laakiin adigiioo deyntii lagugu leeyahay hadday zakadii soo gasho laba deyn ayaa korkaaga laba xaqaa maalkan ku tacalluqdo xaq alle oo zakadii ah iyo xaq qofkan labada waa laga raba tobankii kunna iska bixi tobankan kun labadeeda boqol iyo kontonkeedana waa lagaa rabaa lean adaa ilaa waqtigii zakada isku gaarsiiyey naam waana sida alimaamu shaafici madhabtiisu ay tahay waana sida ixtiyaadka uu ku jiro waxaa kaloo iyadana jira mararka qaar dadka qaar ganacsigoodaba deyno isaga badan yahay naam qofka wax ka soo qaadaa badeeco dukaankoo saaraa naam waa ka faa'iidaa marka nolol uu ka raadiyaa qofkaas marka waxaas meesha saaran ma ka zakaynaa haah waa ka zakaynaa naam maxaa yeeley wuxuu uga zakaynaa waa milkiyey xoolahan adaa milkisay hadday kugu dhumaan aday kaa dhumeen ninkii wixiisii waa kaa rabaa soo maaha milkiga iyo namaaga waa milkisay waana kordhaayaan xoolahan zaka waa ku tacalluqee marka naam soo ma garan adiga marka waxaa uga zakeynaya inaad xoolahan milkisay ninka kalena ee maalkan ku deymiyeyna xoolahaas ka maqan waa tirinaa isagana waa ka zakeynaa hadhow marka ma la dhahaayo hal maal see laba zaka looga bixiyey midna waa dimo midna waa milki ninkaana milkigiisa uga zakaynaa midkaana dimay uga maqan tahay nacam laba ictibaaray marka yeelanayn meeshaa marka iyadana haddii aan la dhihin sidaa waxay noqonayda dad badan oo ganacsanayaba waxba inaan lagu yeelanin kuwo kaleoo iskaa farxo shan neef oo geela nin lehna in la daba taagnaaday noqonin nin xoolo badan ku ganacsanayana faraha in laga qaado bacdi naas baa waxay dhahaan ayaga marka curuudu tijaare iyo zaka kama waajibta iyo dadka u sheego ganacsiga iyo tijaarada hadalkan marka yani alimaam abu cubayd fi kitaabi اlamwaal wuxuu yidhi laysa min aqwaali ahli اlcilmi ahlucilmiga aqwaashooda maba ka mid ah kaas oo waxaa ay soo arooriyaan culimada ay keenaan can abi camr bni ximaas ana abaahu aabihii qaala wuxuu yidhi marartu bicumara bicumara bni اlkhadaab cumar baan soo maray radia allahu canhu wa calaa cunuqii qoorteydana waxaa saarnaa oo deegta waxaa ii saarnayd adamatun maqaaryaal yani maqaar ayaan tunka ku waday axmiluhaa aan aan ambaar aan xambaaraayo fa qaala cumaru cumar wuxuu yidhi alaa tu-addii zakaataka yaa ximaas ximaasow zakadaada miyaadan gudanaynin faqultu waxaan idhi buu yidhi maa lii ma haysto hayru haada kan waxaan ahayn ma haayo iyo wa uhubun iyo maqaaro fi lqaradi oo hadda la magdaynayo kuwaan aan dhabarka ku wado iyo kuwo kaloo hadda geedkan asasha iyo lagu magdeynayo oo magdeyntu ku socoto wax kale maba haystu yidhi naam fa qaala wuxuu yidhi cumar daaka maalun waa maal kan laftiisa waa maalu yidhi naam fadac dhig naam kan waa maale dhig bal fawadactuhaa waan dhigay faxasabahaa cumar waa xisaabay faakada minha zakaata zakow ka qaaday marka intuu xisaabay buu zaka ka qaaday wax ku khilaafay cumarna lama oga lama hayo soo ma arkaysid marka naam haddii marka xadiidka ounan ansixin oo tijaarada gana zaka laga qaadaa haddii xadiidkaa ounan ansixin xadiidka samura ee kan ficilkan cumar oo saxaabada hortooda uu ku sameeyey oo aan lagu inkirin baa tusaaya ta kale maalka ugu badan hadda yaallo ganacsi buu ku jiraa xikmadana ma keenayso ninkan shanta halaad watana in laga qaado ninkan milyanka dollar haysto ku ganacsanayan adi waxba lagaama rabo iska tag in la dhahonaa soo ma garan aayaddan marka macaanidaas baa ku jirto zakada ayaa lagu baaraa wamima akhrajnaa wamin bacdi maa kii wax ka mid ana bixiya akhrajnaa aan yacni soo saarnay lakum idinka idiin soo saarnay min alardi aan idinkaga soo saarnay dhulka waxa dhulka ka baxana waa laga sakeynaa iyagana waa beeraha beeraha marka qaabkee looga sakeynaa yani tii hore intaanan ka tegin markii nisaabka la ogaado oo uu nisaabkii qofka gaaro inta uu haysto afartan oo u qaybinayaa markaas intaas u bixina boqolkiiba kiiba laba i bar haddii la dhaho haddii afartan loo qaybiy waa isku mid isku meel waxaa kaloo ee eh, dhulka waxa ka baxo maxaa laga zakeeyaa timirta iyo zabiibka horta waa laga zakeeyaa geedaha geedaha marka laga hadlayo jiridda leh eh, dalagana waxaa laga zakeeyaa wax kasta oo la quuto lana kaydi karo an yakuuna muqtaatan mudakharan wixii la kaydsan karo quudna galo quud markaan leenahay maaa maxaa laga ixtiraazaa wixii aan la quudanin sida qudaarta iyo wax la midka yani quud waxaa laga wadaa waawaa quutu daruuriga dadka quutu daruuriga ikhtiyaaranna loo cuno ikhtiyaaranna maxaa baxaayo abaar dadka markay ku dhacdo qobka mooska waa cunaan hadhow marka quudow noqday waa laga bixinaa maa laleeyahy may lama dhahayo waxaa la fiirinaya ikhtiyaarka waaye ma ahan xaaladda dadka ay caadiga yihiin waxa ay quutaan galley masago digir waxay doontaan noqoto cinda akari ahlilcilmi kuwaas unbaa laga bixiyaa dalagaas iyo timir iyo zabiibka qudaarta marka ma laga bixinaa kuwan la karsada ha noqdaan ama wax kale maya ma laga bixinaa geedmiroodyada kale cambaha iyo saytuunka iyo yani waxaan ujeedaa cambaha iyo waxyaabahan kale markaa Eh, fawaakihda maya igana lagama bixinayo cinda akari ahli lcilmi abuu xaniifa waa laga bixinaaba u dhahaasay marka wamima akrajnaa lakum min alardi maxaa intee in la egaa laga bixiyaa waqtigeesa la bixiyaa waxaa la bixinaa marka hadday webi iska socdo ama roob ku waraabtayna cushur toban meelood meel haddaad adiga waraabisay oo matoor aada saartay iyo kulfo ay kaa gashayna toban marka loo qaybiyey meesheed nuskeed maxaa nisaab u noqonaya khamsatu awsuq marka khamsatu awsuq aduu ilaa sideed kiintaal meelahaas ama ama toddoba kiintaal taqriiban meelaha camalo ku dhadhawaanana ayb toban tobanuu uqaybinaa qeybuu ka bixinaa hadday beerta roob ku waraabtay haddii kalena tobantu uqaybiyo qeyb nuskeeduu bixina waqtigee la bixinaa iyaga sanadkiiba mar miyaa la bixinaa maya sidau fasalka usoo go-o wa aatuu xaqahu yowma xasaadihi walaa tayamamuu ha u qasdinina alkhabiida shayga xun ha u qasdinina tunfiquuna xaal aada bixinaysaan minhu xaggiisa bis a ka bixinaysaan marka minhudan tunfiquunay ku tacalluqaysaan maxaa loo soo hormariyey marka waxaa loo soo hormariyey xasri inay faa-iideyso keena marka la yidhaah kan xun bis ha bixinina waa oo qofkii marka wax ilaahay xaggiisa dhiga markii la yidhaah inta xun inuu soo sooco intaana iga diyaara inuu yidhaahdo taas waa waxa la diidaya macnahaasaa marka loo soo hormariyey idinka oo marka yacni ku koobaya waxaad bixinaysaan kan xun keliya walastum biaakhidiihi walastum aydnan ahayn biaakhidiihi kuwii qaadanayana adinkuba aydnan ahayn haddii la idin siinaayo idinka kuwii qaadanaya aydnan ahayn ilaa an tuqmiduu ilaa bian tuqmiduu mansuub binasci lkhaafid ilaa biigmaadin indhallaabid ma ahane fiihi fii akhdihi qaadashadiisa aada ku indhallaabaysaan ma ahane indhallaabitaanka laba macnaa ku jira idinkoo quursanaayo iska un qaada ay idinka tahay ama iqmaadka in laga wado idinkoo indhaha isku qabanayo qofku wuxuusan rabin inuu laqa uu rabo ama inuu qaato marka uu rabo indhahoo isku qabanaa soomaa maana idinkoo isku qabad xaaladaa un aada ku qaada shay aad idinkuba saa u qaadanaysaan ha dhiibinina nacam wax fiican la baxa w naam waclamuu ogaada an allaha alleh haniyun inuu yahay alla addoommadiisa ka deeqtoon xamiidun maxmuudun la mahadiyo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi waasxaabih